bilowgii adduunyada beratankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa bilowgii adduunyada baratankii bilowda bilowgii adduunyada beratankee bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa kulan wacan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duwareediyo kulmiye magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegeystayaal meelwaliba meel weliba aad joogtaan waa sabti weeyaan taarikhdu waxay ku beegan tahay labaatan iyo todobada ah bisha koowaad ee januari labada kun afar labaatanka barnaamijka ciyaaraha dureediyo kulmiye magaalada muqdisho qodobada aad ku dhegeysan doontaan waxaa kamid noqon doona kulmadii la ciyaaray koobka f kaabka aynu eegi doonaa ee koox kubadda cagta mancity oo ugu dambaatii garoonka sports kusoo garaacday waa garoonka cusub weeyaan sports stadium sidoo kale saaxibada waxaynu eegi doonaa kooxda chelsea waliba weliba astofilla iyaguna barbaray ay ku heshiiyeen yordan colob xilli ciyaareedkan markii uu dhammaada bixi doona taageerayaasha kooxda kubadda cagta liverpool arrintan way ka dhexeen haddaba waxaynu eegi doonaa yordan colob iyuu tababaro noqon doonaa haddii uu ka tago xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta liverpool sidoo kale saaxibada golamada kale aynu eegi doonaa suuqa kaliibsiga maalinta khamiista toddobaadkan ayaa la xiiri doonaa kooxda kubadda cagta manchester ayaa loogu baaqay arsenal iyo chelsea inay soo qaataan weeryahaan ay ku xojiyaan kooxdooda maadaama xil ciyaareedkan goodelinta ku liitaan siiba kooxda kubadda cagta manchester sidoo kale saaxiibada waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta marengeyska real madrid iyaguna waa ciyaari doona horyaalka waddanka sbein kulan xiiso badan ay ciyaari doonaan waxay doonayaan hogaanka horyaalka liigaha inay gacanta ku qabtaan caawa labaiy tobanka boqornimo las balmas ay ciyaari doonaan halkan sidoo kale barcelona iyaguna ay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta florial sidoo kale koobka efa kaabkaynu eegi doona kulmada la ciyaari doono newcastle iyo weliba fulham horyaalka talyaaniga budisligahana sidoo kale waynu eegi doonaa ligwaankana sidoo kale qodobadaas iyo qodob kaleet aynu eegi doonaa dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha duureediyo kulmiyo magaalada muqdisho tous ensemble on fait le show. On t'aime vite à la mode, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien fait la folie. ku bilaabnana ee saaxiibada ee barnaamijka ciyaaraha duuryadiio kulmiye magaalada muqdisho wararka ugu waaweyn ciyaaraha koobka mundiyaalka anirad ee koobka gobolada iyo weliba koobka ee dabcan maamul goboleedyada iilo gobolka banaadir ayaa maanta lagu waday in dabcan uu dhaco finaalka hirshabelle weliba galmudug laakiin kulanka waa u baaqday haddaba markaynu eegno galmudug iyo weliba hirshabelle waa kulan xiso badan lama saadaali karayo ciddii ku guuleysan karaysa tartankan xisaha badan galmudug taariikh ayay sameysay laba sar xiriir ayay finaalka gaadheen marka sanadkii hore way waayeen oo banaadir ayaa ka qaaday sanadkana aad iyo aad ayay dabcan u adag yihiin markaad eegto sanadkii hore inkastoo sanadkii hore e, loogu qaaday e, goolkulaad laakiin sanadkan hirshabelle ay la ciyaari doonaan oo iyagu xataa goolkulaad waxa weya ku wanaagsan oo aad iyo aad ugu khatar badan marka galmudug hirshabelle maalinta isniinta ayaa laga dhigay marka laba maalin ayaa dib loo dhigay maanta markaad aragto ciyaartooyda xataa hirshabelle waxaa la geeyay maalintii shalay ahayd magaalada balcad ee gobolka shabeellada dhexe halkaasi oo webiga waxa weeyaan ay kusoo dabaashaa ama ku damaashaadeen webiga dhanka balcad iyagoo dabcan baraha bulshada lagu daabacayay iyagoo markaa dabcan dabaalanaya marka halka ciyaartooyda galmudugna markaynu eegno saacadii ugu dambeeyeyba dhiirigelin loo sameynaya mid kamid a ah hoteelada ugu waaweyn muqdisho iyagoo dabcan loo ballanqaaday ballanqaadyo cajiiba sidoo kaleeto hirshabeelle xataa iyagoo xataa waxaa weyaan qaar kamid ah xildhibaanada kasoo jeeda maamulka hirshabelle ayaa waxay shaaca ka qaaday in ay ballanqaad cajiib ay u sameyn doonaan xildhibaanada galmudug xataa waxay shaaca ka qaadeen in ay dabcan wax badan u sameyn doonaan marka labada kooxoodba badan qaadyo cajiiba waa loo sameeyey kubadda cagta waa caadi madooweyaan marka way ka farxinaysaa marna ay ka xanaajinaysaa oo murugay ku gudilaysaa waxaa laga yaabaa galmudug oo waxaweyaan sanadkan xil ciyaareed fiican qaadanaysa oo aad aad u khatar badan oo waxaweyaan banaadir soo garaacday oo sanadkan wacdaro badan sameysay xataa dhalisay gool markii la eego dabcan koorno sideeda inta badan dunida lagama dhaliyo koorno sideeda way yartahay marka ciyaaryahan diini ayaa dabcan dabcan waxaa lagu xasuustaa in ka horre sidii xataa marka sanadkan wax badan galmudug ay sameeyeen laakiin sidaasi ay tahana waxa laga yaabaa hirshabelle inay ka qaadaan hirshabelle naftirkooda hataa ma yareystaan sanadkan boqolkiiba boqol aad iyo u dadaaleen marka waxay reebeen jubbaland oo tartanka taariikhda kuwa ugu badan ah oo dabcan waxa weeyaan ku guuleystay ugu sagaal jeer ee tartanka gobolada tanii markii magacaas loo bixiyey markaa laga bedel weyaan tartanka maamul goboleedyada weliba goolka banaadir ayaa la yidhaahdaa marka hirshabel iga waxtama yareystaan goolkulaad ay kusoo baxeen halka galmudugna goolkulaad ay kusoo baxeen marka maalinta isniinta war ayaa jiri doona ama hirshabeelle ayaa dhoola cadeyn doonta farxi doonta koobkan waxaa lageyn doonaa magaalooyinka waaweyn sida jowhar iyo beledweyne marka cadale iyo weliba degaano badan shabeelada dhexe ka tirsan iyo magaalooyin waaweyn iyo magaalooyin badan oo dabcan ka tirsan gobolka hiiraan beledweyne iyo jalalaqsi iyo buulo burti iyo meelo badan deegaano waaweyn oo dabcan ka tirsan gudaha mm, markii la eego hiiraan ama gobolka hiiraan haddaba tartanka goboleedyada ama tartanka maamul goboleedyada adduunka ayaa isha ku haya sababtay tahay madaxweynaha xiriirka kubadda cagta adduunka ninka lagu magacaabo eventino oo dabcan madaxweynaha fifa ah marka ninkan dheedheel maaha waa madaxweynaha xiriirka kubadda cagta adduunka ninka lagu magacaabo eventino ayaa markii ugu horreysay ka hadlay tartanka kubadda cagta maamul goboleedyada weliba gobolka banaadir wuxuu leeyahay oo bogiisa uu kusoo qoray twitterka wuxuu leeyahay kani wuxuu ahaa toddobaad cajiiba ah. ciyaarteena quruxda badan ee adduunka oo dhan dabcan lagu xusayo tartamada marka wuxuu leeyahay ciyaaro qurux badan oo dhex maray dowlad goboleedyada soomaaliya iyo weliba qaab ciyaareed cajiib ah oo ay soo bandhigeen xulalka ka qeybgelayay dabcan marka wuxuu leeyahay wuxuu bartiisa eh, instagramka kusoo qoray hadal uu ku leeyahay waan ku faraxsanahay in ciyaartooda soomaaliya kubad qurux badan ay soo bandhigaan marka gaar ahaan sawirka eh, markii la eego kulanka galmudug iyo weliba kulanka gobolka banaadir ayaa dabcan uu boggiisa eh, instagramka uu kusoo qoray isagoo ku leeyahay waan la soconnaa tartankan cidinku guuleysan doonta marka marka waxa weyaan dunida hadda madaxweynaha xiriir kubadda cagta soomaaliya ayaa waa madaxweynaha xiriir kubadda cagta adduunka fifa ninka lagu magacaabo infantino ayaana arrintaa dabcan boggiisa twitterka iyo boggiisa wilaayad instagramka kusoo qoray marka wuxuu leeyahy waan ku faraxsanahay waana idinla soconnaa ayuu leeyahay xataa wuxuu doonayaa ama macquulee tahayba in xataa finaalkay dabcan xataa uu sawirada loo soo gudbiyo ama muuqaalada finaalka hirshabelle iyo weliba galmudug marka adduunka oo idil isha ku hayaan kulankaa weyn waanu arki doonaa cidda ku guuleysan doonta ama hirshabelle ama kooxda galmudug marka kulanka innaba caadi maha waa kulan aada iyo aada u xiiso badan dhan kaleetana markaynu eegno garsoore cumar cabdiqaadir cartan oo kasoo muuqan doona kulanka shanaad ee ciyaaraha afcon labakasteyalabaatanka cumar cartan ayaa waxaa uu garsoore dhexe ka noqon doona kulanka ka tirsan wareega lixi tobanka afcon ee dhexmari doona xulalka guinea iyo weliba equatorial guinea marka labadan xul waa labo xul inabaanan caadi ahayn w wareega lixi tobanka ay ciyaari doonaan toddobaadkan marka garsoore cumar cabdiqaadir cartan isaguna aad yadiyaa loo amaanaya wuxuu yahay shumaca ubaxaya ama shumac markaasi dabcan ushidan soomaaliya oo idil marka garsoore cumar cabdiqaadir cartan aad iyo aad ayaa loo hadalhayaa wareeg lix iyo tobanka marka asagoo xataa waxaa loo arkaa mid kamid mid ah tababarayaasha ugu khatarta badan ee qaaradda africa mundiyaalka dunida labada kun labaatan wuxuu ka yahay kuwa loosoo xooli karaya maadaama uu garsoorahan uu yahay garsoore cajiib ah marka isagana aad iid ayaa loo ammaanaya garsoore cumar cabdiqaadir cartan hagaag dhegeystayaal haddii aynu eegnana wararka kale jira kooxda kubadda cagta real madrid ayaa caawa ciyaari doonta horyaalka wadanka sbain oo xil ciyaari doonta kooxda kubadda cagta las balmas kulan xiiso badan marengeyska ayaa doonaysa inay guul marka ay gaaraan las balmas ayayna la ciyaari doonaan mar ingiriiska kolkii ugu dambeeyey waa guuleysteen horyaalka waxay doonaya inay guulaha sii wataan caawa lixda maqrinimo qadar shan iyo toban daqiiqa ayaa kulanka lagu ciyaari doonaa garoonka las balmas oo ay ku ciyaarto ayaana lagu ciyaari doonaa kulanka labiy labaatanaad ee horyaalka wadanka sbain haddaba marangeyska sanadkan waa lagu dhegan yahay oo kooxda jeruna ayaa ku dhegan sababtay tahay kooxda kubadda cagta jeruna sanadkan waa sanad aad iyo aada u wacdareynayaan marka horyaalka wadanka spain waxaa ku guuleysan karaya ama jeruna ama real madrid oo kaalinta koowaad ku jirta oo laleeyahay waa ku guuleysan karaya maadaama fursad fiican ayay haystaan jeruna iyagana sidoo kale baasha iyagoo weli jaanis fiican ayay haystaan inkastoo dhibaa badan laga sareeyo haddaba real madrid caawa markay la ciyaarayaan kooxda yar ee lagu magacaabo les belmes markii ugu dambeysay labadan kooxood wada ciyaaraan waxay ahayd labaatan iyo todobada setembar labada kun saddex labaatanka markaasina eh, laba gool ayaa lagu garaacay kooxda les belmes laakiin markii ugu dambeysay garoonkan ay soo booqdaan kooxda kubadda cagta ee marangeyska ee eh, waxay ahayd markii ugu dambeysay kow iyo soddon maaj kow iyo soddonki maaj laba kun sideyi tobankii markaasina saddex gool ayay ku garaaceen marka laakiin real madrid waxaa ka maqnaan doona ciyaaryahanada sida david alaba tobad katuba sidoo kale ninka loo magacaabo der maletao ninka loo magacaabo eh, judy belgham oo kulanka ganax ku siigi doona booskiisana waxaa ciyaari doona ciyaaryahanka loo magacaabo ibrahim dias haddaba eh, kooxda eh, real madrid waxay ku ciyaari karayaan shaxdan goolahayo andre lonin ay ku ciyaari karayaan mendi iyo waxaas caawin doonaa dani karfahal anton rodriger iyo nacho halka jomeni tony cruz wilfeld feldi ay ciyaari doonaan ibrahim dias rodrigo iyo weliba fenisia jia haddaba juudi bilgham isaga kulanka ganaxay ku siigi doonaa laakiin wuxuu rabay inuu rikoor kale sameeyo juudi waa ciyaaryahan cajiiba xilli ciyaareed qurux badan ku qaadanaya sideed gool ayuu dhaliyay xil ciyaareedkan sidoo kaleetana caawin fiican ayuu haystaa markaa juudi bilgham sanad qurux badan ayuu qaadanaya kulankaana ganaax ayuu ku seegaya maadaama kulankii ugu dambeeyay uu jaalo qaatay marka real madrid waxay doonaysaa inay guul muhiim ah ay gaaraan halka haddii aynu eegnana eh, dhegeystayaal eh, kulanka weyn ee u dhexeeya barcelona iyo weliba valerial waa kulan xiise badan barsha ayaa dooneysa in guulaha ay sii wataan marka kulankii ugu dambeeyeyna waa ay guuleyseen horyaalka wadanka sbain ay ciyaaraan waa kulankii ugu dambeeyey waxaa weyaan waxay garaaceen kooxda real batis afar gool iyo laba gool ayay ku garaaceen waana ciyaaryahanka veran eh, torres weyaan uu isagu gool cajiib ah u dhaliyey haddaba barcelona xilli ciyaareedkan dhaawacyo badan ayaa lagaadiyey oo ciyaaryahaan muhiim ayaa ka dhaawacan sida ninka lagu magacaabo marcos alonso sida ciyaaryahanka lagu magacaabo terstergan sergio roberto rafinha baldi xataa kulankii ugu dambeeyey gaafi isagu waxaweyaan inta ka dhiman xilli ciyaareedkan waa uu maqnaan doonaa haddaba barcelona xilli ciyaareedkii hore xilli ciyaareedka markaad aragto aad yaday u liitaan xilli ciyaareedkan marka golhaynaki ayuu loo bilaabi doonaa halka jogo kanzelo usoo laabtay waxaa dabcan difaac dhex ciyaari doona ciyaaryahan daayar oo lagu magacaabo baw kubarsi aruuqu sidoo kale julius kunde halka sidoo kale bedri weliba ninka lagu magacaabo dijon iyo kaigundogan kulankaa lagu soo bilaabi doono lamina yamaal roberto lwantowiski weliba jawao falakisna ciyaari doonaan halka ciyaaryahaanada falorial iyaguna waxa weeyaan eh, doonayaan inay guul muhiim ay ah ka gaaraan falorial waxay haystaan ciyaaryahaana khatar badan sida gerard morelo waa gerard moreno weeyaan oo inaaan caadi ahayn khatar badan alex biena isagana waa wiil inabaana caadi ahan weyaan markaa laakiin waxa ka dhaawaca ninka lagu magacaabo yeremi bieno iyo weliba ciyaaryahaano kale sida ciidaanka lagu magacaabo dani suares iyo daniel bareqo dhammaan kulanka ma ciyaari doonaan kulanka caawa valerial sideedda iyo soddon daqiiqo ayaana kulankan la ciyaari doonaa oo barcelona ay la ciyaari doonta hogaanka horyaalka waxaa haya jeruna konton laba dhibcood kow labaatan kulan oo ciyaareen lix kulan ayay badiyeen afar kulan barbaro hal kulan waa laga raacay kow iyo konton gool ayay dhaliyeen shan labaatan gool ayaa laga dhaliyay lix iyo labaatan gool ayay haystaan real madrid ayaa ku xigta kaalinta labaad waxay haystaa kow konton dhibcood labaatan kulan oo ay ciyaareen lix iyo toban kun ayay badiyeen saddex kulan barbaro hal kulan waa laga raacay afartan saddex gool saddex iyo toban golna waa laga dhaliyay halka barcelona iyaguna afartan afar dhibcood ay leedahay labaatan kulan saddex iyo toban kun way badiyeen shan kulan barbaro laba kulan waa laga raacay atletic madrid iyaguna waxaa weeyaan labaatan kulan ayay ciyaareen ko iyo afartan dhibcood saddex toban kun ay badiyeen labo kulan barbaro shan jeerna waa la garaacay afartan goolna way dhaliyen bilbaw waxa weeyaan iyaguna ku iyo labaatan kulan oo ay ciyaareen afartan iyo kow dhibcood marka barcelona oo afartan iyo afara atletic bilbaw afartan iyo kowa iyo madrid oo afartan iyo kowa marka intaas iyaguna waa ishayaan laakiin jeeruna iyo madrid iyaguna horyaalka ayay isku hayaan marka kulamo xiiso badan ayaana dhex mari doona marka les belmas iyo madrid wayna marki doona ciddii guuleysan doonta halka barcelona iyo wilbaryaal valerialna iyagona wada ciyaari doonaan haddiinu eegnana koobka qaramada qaaradda africa kaaf iyaguna waxa weeyaan kulamada xiise badan caawa nemibia iyo weliba xulka wadanka angola ee wada ciyaari doona labadan xul midkood ayaa macsalaabeen doona koobka qaramada qaaradda africa marka ama angola ama xulka wadanka namibia marka koley waxa weeyaan angola eh, rikoor fiican ayay haystaan xil ciyaareedkan namibia iyaguna aadad ay u khatar badan yihiin marka kulanka waxaa laleeyahay angola fursad fiican ayay haysataa halka namibia kulanka marka waxaa la saadaalinayaa in goolkulaad ay ku hari doonaan ama goolkulaad ay ku kala bixi doonaan ama namibia ama angola xalka nigeria weliba xulka wadanka cameron iyaguna wada ciyaari doona caawa ko tobanka habeenimo nigeria ayaa tartanka macsalameyn doonta ama haddii kale xulka wadanka cameron markaa eh, kulan xiiso badan ayaa halkaa eh, ku ciyaari doonaan nigeria weliba cameron waa kulan maalin caadian halka haddiianu egnana eh, koobka asian kaabka ma jiro oo lama ciyaari doono waa la nasanayaa halka laakiin talyaaniga seere talyaaniga la ciyaari doono atlanta iyo weliba odinese shanta galabnimo sidoo kaleetana amboli iyo weliba yuventus sideedda caawa tobanka habeenimo iyo afartan shan daqiiqana waxaa wada ciyaari doona milan oo rikoor fiican haysta xil ciyaareedkan bologna ayay la ciyaari doona iyagu hataa bologna hataa ma yareysaan sababtay tahay kooxda bologna xil ciyaareed qurux badan iyaguna way qaadanayaan marka kulanka laba iyo labaatanaad horyaalka wadanka talyaaniga ay ciyaari doonaan labada milan inter milan iyo weliba inter milan waxa weyaan way ishayaan oo hogaanka horyaalka marka inkastoo milan ay dambeyso oo afartan shan dhibcood ay leedahay inter milan waa konton iyo dhibcood yuventusna waxay leedahay konton laba dhibcood marka saddexdan way ishayaan ama yuve ayaa horyaal guuleysan doonta ama inter milan ama kooxda kubadda cagta ac milan ac milan shantii kulan ugu dambeysay horyaalka wadanka talyaaniga oo ay ciyaareen shan kulan ka mid a ah, afar kulan ka mid a ah, waa wada waa shan kulan ambitin weeyaan afar kulanna way badiyeen bayer munig iyaguna waxay doonayaan caawa inay ama kulanka galabta shanta galabnimo iyo soddonta daqiiq inay garaacaan kooxda agesbach marka bayer munich waxa weyaan haddii la garaaco thomas tuuqil shaqadiisa waa laga ceerin karayaa golhayanoya ayaa lagu soo bilaabi doonaa davis iyo weliba nin magacaabo dilat halka erigdaya kulanka uu ciyaari doona uu diyaaryahay halka sidoo kaleeta ninka lagu magacaabo gorero kulanka uu diyaaryahay sidoo kale ninka magacaabo liwan goreska bodrovich waa ninka magacaabo boflovich weeyaan coman weliba julius waa ninka magacaabo jamaal musalla leelesani weliba kayn kulanka ayaguna lagu soo bilaabi doona kayn xili ciyaarada qurux badan ayuu ku qaadanayaa kooxda kubadda cagta bayr munij wuxuu doonayaa sanadkan inuu koobka uu kula guuleysto laakiin bayr munij waxay la yaaban tahay kooxda bayr leverkusen oo sanad qurux badan qaadanaysa marka bayer munij marka xarikayn xili ciyaareedkan waa ciyaaryahaan aad iyo aad u khatar badan shan iyo labaatan kulan ayuu ciyaaray lix iyo labaatan gool ayuu dhaliyey sideed goolna waa wacaawey marka ciyaaryahaankan waxaa loo arkaya xili ciyaareedkan ugu yaraan lixdan gool inuu dhalin karayo maadaama xil ciyaareedkan oo hadda dhexe qeybta dhexe la marayo uu haysto lix iyo labaatan gool marka halkaa sidoo kaleetana kulamadii la ciyaaray efe kaabka kooxda kubadda cagta masiti ayaa usoo gudubtay waligii lix iyo tobanka koobka efe kaabka kadib markay garaaceen sboris real madrid aan ilaaday kooxda mancity way ku dhibaaneed inay sport stadium kusoo garaacdo garoonkooda kooxda tottenham laakiin xalay ayay garaacday kadib guul weyn ay ka gaartay hal gooli waxba marka xilli dambe sideetan iyo sideed daqiiqa waxaa goolka guusha u dhaliyay ninka lagu magacaabo nathan akey marka hal gool ayaa lagu garaacay ugu dambeyti way ka cadgoosatay sporis oo garoonkooda ay kusoo garaacday halka chelsea iyo stonvilla iyagona wada ciyaareen kulan laisku daalay barbaro goola la-aan marka chelsea waxay aadi doontaa garoonka villaberg stadium kulanka xiga oo fa caabka chelsea fursad fiican ay xali haystay oo goolo badan ayay khasaariyeen marka laakiin chelsea lug kale ayay ciyaari doontaa marka waa ciyaartooda chelsea in kulanka filabag la aado xalay ayay ku wanaagsan chelsea inay badiso maadaama garoonkooda meel ka baxsan ay ku ciyaari doonaan marka eh, sidoo kaleetna markaynu eegnana eh, markaynu eegno waxaa aad iyaad loo hadalhayaa tababaraha koox kubadda cagta liverpool oo gebi ahaanba sheegay in uu ka tegayo liverpool xil ciyaareedkan markii uu dhammaado markaynu eegno shirka jalaa-id ee maalintii shalay ahayd yordan colomb waa uu hadlay wuxuu shaac ka qaaday in dabcan uu aada iyo aada uga xun yahay markii ay dhammaato juun ama bisha markii yani gabagabada xilli ciyaareedkan inuu ka degi doono ama uu macsalaameyn doono kooxa kubadda cagta liverpool haddaba yordan uu hadlay wuxuu leeyahay marka hore waxay noqon doontaa hadal dabcan aada iy aad badan wuxuu yidhi aad iy aad ayaan ugu murugoonayaa inaan ka tago kooxa cagta liverpool sababtay tahay waa gurigeyga waa hooygeyga waa meel aan aada iy aad u jecelahay waxaan aaminsanahay in dabcan markii aan joogo liverpool aan la joogo qoyskeyga ayuu yidhi ninka lagu magacaabo yordan colob oo warbaahinta la hadlay maalintii shalay aheyd ee shirkiisii jaraa ee ka hor ee kulanka efe kaabka oo ay toddobaadkan la ciyaari doonaan naadiga norwich city haddaba yordan colob ayaa shaac ka qaaday in dabcan enerjigiisii uu dhammaaday uu doonaya marka inuu nasto marka wuxuu leeyahay waan ogahay taageerasha liverpool arrinka kuma farxi doonaan sababtay tahay halkan waa meel aan aad iyaad u jecelahay laakiin wuxuu leeyahay waxaan idin rajeynayaa waqhti qurux badan inaynu wada qaadano marka yordan wuxuu leeyahay ugu dambeyntii waan ka tegi doona xataa yordan kolob keligiisa ma bixi doono waxaa eh, dabcan la raaci doona ama la bixi doona eh, yordan kolob caawiyaashiisa laakiin markii ay arkeen arinka durba eh, ugu yaraan waxaa leeyahay shan tobabare ayaa jira oo yordan kolob bedeli doona haddaba tobabaraha koowaad waxaa leeyahay oo yordan kolob bedeli karaya waa tababaraha kooxda kubadda cagta bayer ferguson shafi eh, ninka lagu magacaabo shafi eh, oo u ciyaara kooxda oo macan ku haweyaan ah eh, dabcan shafi alonso kooxda kubadda cagta bayer ferguson haddaba shafi alonso uu hadlay qodiisa wuxuu leeyahay hadda waxaan u ciyaaraa ama waxaan dabcan ka tirsanahay oo waxaa macan luahay kooxda kubadda cagta ee bayer ferguson halkan waa ku qanacsana laakiin wixii dhici doona lama oga marka waxaa sidoo kale laleeyahay waxaa jira tababaraha kooxda kubadda cagta ama tababarihii hore kooxda kubadda cagta bayer munish ninka lagu magacaabo tababare noglisman noglisman waxaa leeyahy isagoo xataa waa tababareesha la saadaalinayo roberto de zerbi oo u ciyaara kooxda kubadda cagta brighton oo macalin ah marka waxaa leeyahy isagoo xataa waa waxa uu ka mid yahay tababareesha loo saadaalinayo sidoo kaleet waxaa macquula ah jose murina xataa fursad fiican ayuu haystaa inkastoo jose aysan macquul ahayn lakiin mar weliba jose waa tababari weyn oo waxaa leeyahay waa macquul weyaan sidoo kaleeto zinadin zizo zidan xataa isagu xataa waa tababare weyn waxaa macquula ah inuu ku laabto aana dhahday inuu markii ugu horeysay liverpool tababaro u noqdo inkastoo isagu kooxo badan oo ingiriiska uu hore u diiday inuu tababaro u noqdo sida manchester iyo chelsea sidoo kaleeto waxaa jira tababaro kaleeto oo bayer munig hadda kahor usoo qaaday james leaga marka hensi felix ayaa la yihahda ninkaa caadi maaha ninkaa waa ninkii hadda kahor todoba gool sideed gool ku garaacay kooxda bayer barcelona markii yani bayer markii ka tirsanaa barcelona uu garaacay isagoo dabcan dhahay xataa shirka jarad kuma faraxsano ama kuma faraxsano bandhiga ay sameeyeen bayer marka ugu labaatan guul toban guul ayaa rabay uu leeyahay ayuu markaasi hore u yiri marka isagoo xataa in zifuligiis wuxuu ka mid yahay tababarayaasha loo soo daalinayo laakiin dadka inta badan waxay isweydiinayaan tababaraha kooxda kubadda cagta liverpool yordan colob ee dabcan tababaro kale muu noqon karayaa oo meel kale muu aadi karayaa tababaro kale wuu noqon karayaa xolka england waa wuxuu macquula inuu ingiriiska xataa uu tababaro ka noqdo yuroga labada kun afar iyo labaatanka june iyo july sidoo kaleeto real madrid oo kaleeto carol angelot inuu bedelo waa macquul marka laakiin wuxuu isagu yidhi aniga ingiriiska kuma soo laaban doono koox england ka tirsana ma doonayo ayuu yidhi in aan noqdo tababare marka yordan colob markii la gaaro june iyo july waa uu macasalaameyn doonaa intaan la gaarin kooxda liverpool come down with waa dhegeystayaal weli waxaa degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha dowriyada kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal haddii aynu eegnana maalinta khamiista ay soo socota toddobaadkan markaynu eegno waxaa gebi ahaanba lasoo gabagabayn doonaa suuqa kaliibsiga ciyaartooyda markaynu eegno sanadkan horyaalka bermeliga kooxo badan ayaa doondoonaya ciyaaryahaano marka ay isku dhisaan oo xilli ciyaareedkan isku xoojiyaan haddaba haddiiaynu eegno koox kubadda cagta manchester united ayaa heli doonta fursad ay kula soo wareegi doonto xidiga reer baraazil ninka lagu magacaabo fenicia jia kaasoo ay kooxdiisa real madrid ay ka fiirsan doonto inay iibiso haddii ay kelin imbabe ay heli doonaan wararku waxay sheegayaan in kooxda kubadda cagta real madrid ay diyaar u tahay haddii eh, bishan january ay helaan kelin babe maadaama eh, bishan markay dhammaato ama suuqa libsiga xilli ciyaareedkan juni julay uu fariyo noqon doono kooxda kubadda cagta b h g ee in markaa dabcan ay eh, fasaxaan ay si fariya ay ku fasaxaan marka waxaa leeyahay mar walba kooxda kubadda cagta manchester united waxaa leeyahay fursad fiican ay heli doontaa kilin babe haddii uu yimaado kooxda kubadda cagta ee marengeska ama real madrid markaa finishaas isagu waa mid ka mid ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta real madrid marka waxaa leeyahay kooxda real madrid muhiimad gaar gaaraya siin doontaa laakiin macquul maaya leeyahay kooxda kubadda cagta real madrid in ciyaaryahankan ay fasaxaan dhan kale etana haddiinu eegan dhegeysa warar kale ku saabsan suuqa iibsiga kooxda kubadda cagta ee shakhtar doniski waxay qarka u saaran tahay xidiga reer baraasiil ninka loo magacaabo marlon gomes oo ay kooxda ama kooxo badan oo reer yurub ah doonayaan shakhtar ayaana milyan u gudbin doonta kooxda kubadda cagta fascode gama lagu magacaabo waxaa la aaminsan yahay kooxda kubadda cagta shakhtar inay ciyaaryahaankan ay soo saari doonaan sida ciyaaryahaanka ee u ciyaara kooxda chelsea ee usoo saaraya ninka lagu magacaabo muqaa'il mudrigi dhanka kalena dhegeystayaal haddiinu eegnana kooxda kubadda cagta interact frankfort waxay si rasmi ah ula soo wareegtay waryahaanka siddeetan sana jirka ah ee lagu magacaabo ee joan matowa waxayna ka soo qaateen kooxda reer faransa ee angel lagu magacaabo frankfort ayaa bixin doonta siddeed milyan oo yuuro waxaana ay doonayaan in ciyaaryahankan ay ka seexdaan intaa la gaarayo labada kun sagaal iyo labaatanka dhan kaleetan haddiinu eegna dhegeystayaal waryahaanka reer faransa kilimbabe ayaa ka fiirsanaya eh, laba dalab oo miiska u saaran oo uga imaanaya baris saint german iyo weliba kooxda kubadda cagta madrid laakiin wargeyska ama mid ka mid a ah wargeysyada ugu waaweyn faransa ayaa sheegaya in imbabe uu ajandihiisa uu u yahay ama ajandihiisa koowaad u yahay marangeyska inuu ku biiro kooxda kubadda cagta madrid marka keliya mbabe isaguo mar waliba aad aad u jecel yahay inuu ku biiro kooxda real marka real madridna way doonaysaa ciyaaryahankan dhan kaletana dhegeystayaal deni wacdana kooxda kubadda cagta leedka madrid waxay isku diyaarinaysaa shaacinta heshiiska xidiga ee reer beljibka ninka lagu magacaabo fermeren oo lagu tilmaamay inuu yahay anderes inyastaha cusub marka fermerin ayaa ku sugan magaalada madrid waxaana uu maanta uu soo gaari doonaa magaalada waxaana sidoo kale tiro ku beeri doonaa oo si toosa ah kooxda kubadda cagta atleetica madrid marka ciyaaryahaankan waa mid ka mid a ah ciyaaryahaan lagu qatarta badan ee doonayso ama ay soo bandhigi doonto kooxda kubadda cagta atletica madrid haddaba markaynu eegno kadib markii ay guuldareysatay inay la seexato daafaca reer england karian teber newcastle united ayaa diiday waa bayer munich weeyaane ayaa weli raadinaysa difaac ay ku xoojinayaan safkeeda warbaahinta jarmalka ayaana sheegaya in bayer munich ay ku dhow tahay inay soo seexato ciyaaryaanka loo magacaabo mokele oo b h ka tirsan waxaana kaloo bayer munig ay iminkanba doonaysaa oo ay si toosa ah u soo bandhigi doontaa saacadaha soo socda ciyaaryaanka lagu magacaabo saaqi boy oo ciyaara kooxda kubadda cagta galatasaray marka bayer iyo ay ka go-aan tahay leeyahay in ciyaaryaanka ay soo qaataan wararka kooxda kubadda cagta chelsea in haddiinu egnina kooxda chelsea ayaa waxaa la sheegay inay qasab tahay inay bixiyaan labaatan milyan oo yuuro si ay ula saxiidaan weeryahaanka astonvilla ninka lagu magacaabo john doran oo u dhashay waddanka colombiya laakiin onai imri ayaa ku adkeysanaya inuu sii haysto laacibkan ee qadka dhexe ka ciyaara xil ciyaareedkan marka waxaa laleeyahay kooxda kubadda cagta chelseaa aad iyo aad ayay u ceshan doonaan ama aad iday u doondoonayaan ciidaankan lagu magacaabo duran haddaba duran haddii uu imaado kooxda kubadda cagta the blues muxuu qaban doonaa haddaba kooxda kubadda cagta chelsea waxaanu ognahay xil ciyaareedkan in ay dabcan goolal badan ay dhaliyeen kastoo ay wanaagsan yihiin laakiin chelsea keliya duran uma baahna marka chelsea keliya waxay doondoonayaan ciyaaryahaan ku meelgaara inta ka dhiman eh, markaynu eegno bisha juun iyo julaay marka waxay doonayaan keliya inay isku xoojiyaan real madrid aanidhahda kooxda chelsia ugu yaraan saddex weeryahaan oo waaweyn ayay doonayaan markii la gaaro juun iyo julaay suuqaas markii la gaaro waxay doonayaan ugu yaraan eh, ama in karim benzema bishan la keeno ama haddii kale markaynu eegno waxaa la keeni doonaa eh, ciyaaryahanka aadka u khatarta badan ee bobby farmino liverpool u ciyaari jiray sidoo kaleetna markaynu eegno eh, waxaa macquula ah in la keeno xil ciyaareedkan markii uu dhammaado waa factor osamahin oo isagu xataa doonaya oo doonaya inuu taariikh sameeyo kooxda kubadda cagta chelsea waxay doonaysaa mar weliba ciyaaryahaan bedel ah oo dabcan markii la eego sida ninka lagu magacaabo eh, aadka u khatarta badan didia drogba marka didia drogba wuxuu ahaa mid ka mid a ah ciyaaryahanada ugu khatarta badan taarikhda soo maray kooxda kubadda cagta chelsea marka chelsea waxay doonayaan in ciyaaryahaan lambar sagaal fiican ay soo qaataan xataa infantoni xataa way ku jiraan marka jelesia infantoni xataa way ku jiraan waxay doonayaan infantoni ay soo qaataan ama factor oo sameen sidoo kaleetna jelesia rarku waxay sheegayaa in ciyaaryaanka loo magacaabo ee qaar oo ciyaaray naabol iyagu xataa inay soo qaataan ama ciyaaryaanka inay soo qaataan naabol ayaa xil ciyaareedkan dhibaato badan dareemaysa horyaalka waddanka talyaaniga markii ugu dambeysayna koobka subarkaabka ayaa laga qaaday kooxda inter milan lotaro martins xilli dambe goolka guusha uu dariyey marka napoli waxaa leeyahay ciyaaryahaano badan ayay dhumin doontaa markii la gaaro june iyo julay marka kooxda kubadda cagta chelsena waxay doonayaan inay ka faa'idaystaan osemen iyo weliba ninka lagu magacaabo qarafisqiili ay kasoo qaataan qarafisqiiliya waa ciyaaryahan garabka ciyaara oo aad aad u khatar badan garabka midiguu ka ciyaari karayaa bidixna uu ka ciyaari karayaa marka xil ciyaareedka ugu yaraan markii la eego qarafisqiiliya toban gool caawina iyo toban gool waa laga heli karayaa dhanka laten haddiin waagdan dhegeystayaal kooxda b h ayaa lasoo siixaatay daafaca reer baraasiil ninka lagu magacaabo gabriel moscardow waxaana uu saxaafadda eh, dabcan sheegay ama lagu sheegay in ciyaaryaankan ay soo bandhigeen gabriel moscardo ayaa u saxiixay heshiis afar sannadood ah iyo bar balse waxa uu ilaa dhammaadka xil ciyaareedkan uu sii joogi doonaa kooxda kubadda cagta lagu magacaabo koryotanis markaa eh, b h ciyaaryahankan waxay ka dulqaadeen kooxo badan sida jhelsia oo doondoonaysa gabriel moscardo sidoo kaleeto kooxda barcelona oo doondoonaysa sidoo kale liverpool xataa way doondoonaysa xataa real madrid xataa way doondoonaysa ciyaaryahankan dhanka laatanaddin eegdana kooxda horyaalka sbain ee falaryaal ayaa weli dalab rasmi ah u gudbayn waryahaanka reer senegal ninka lagu magacaabo ismaaciil saar oo dabcan muddooyinkii ugu dambeysay ay dandoonayeen marseel ayaa sheegtay inay sugayso dalab falaryaal oo qiimaha ay ku doonayaan uu yahay weeraan afartan milyan ilaa konton milyan marka ismaaciil saar waa mid ka mid a ah ciyaaryahanada u khatarta badan kooxda marseel xataa hadda wuxuu ka wacdareenayaa koobka qaramada qaaradda afrika waddanka senegalna wareegii lixi tobanka ayay ciyaari doonaan dhanka laatana dermig romel lukaku ah, oo ka tirsan kooxda kubadda cagta roma hadda laakiin waxaa leh kooxda chelsea ayaa waxaa la aaminsan yahay inuu dabcan uu doonayo inuu sacuudiga u aado marka qishayuu bixiya leeyahay kadib markii uu dhammaan uu dabcan horyaalka waddanka sacuudiga uu bilaabay inay ciyaaryahaan waaweyn ay soo qaataan romel lukaku ah ayaana ka hadlay waa macquul in aan aado sacuudi arabiya laakiin xilligan ama waqtiyadan la joogo ma doonayo inaan aado marka ruel lukaku ayaa ku fashilmay kooxda kubadda cagta ee chelsea waxaana hadda uu ka tirsan yahay kooxda kubadda cagta roma laakiin waxaa iska leh oo asal ahaan iska leh kooxda chelsea marka dhan kaleetan haddii nuagan dhegaystayaal kooxda liverpool waxa ay bishan january eh, dabcan ka tegaya eh, difaaca lagu magacaabo nat films iyo weliba ciidaanka lagu magacaabo calvi ramsey oo ay ku dari doonaan ama ay ku diri doonaan ama waxaan laga yaabaa in si rasmi ah ay u iibiyaan haddii eh, dabcan oo ay ka helaan mas-uul ama markii la eego ciyaaryahaan ama koox dhab ah oo markaa doonaysa marka liverpool waxay doonayeen ciyaaryahankaasi iska fasaxa dhan kaletana koox kubadda cagta masiti ayaa waxay dhammaystirtay heshiiska xidiga reer argentinanka loo magacaabo kaludi javeri oo lagu naaneyso leonel misiga cusub siddeed iyo toban sano jirkan ayaa dabcan hadda u ciyaara kooxda rafael baled waxaana uu saxiixay heshiis soconaya ilaa sanadka labada kun ilaa iyo soddonka waxaase waamaa kusii joogi doonaa kooxda rafael baled ilaa dhammaadka xil ciyaareedkan mancity ayaana kasoo bixisay ciidaanka lagu magacaabo jiveri lacagdan labaiyo toban dhibic shan milyan marka ciyaaryahaankan xataa waxaa loo arka booska kevin dbrunia marka ciyaaryahaankan waa ciyaaryahaan gool ku dhalinaya gool ku caawinaya gool dabcan asistigiisa uu fiican yahay marka waa ka halka arsenaalna ee dabcan war farxad layaa u soo baxaya thomas barty ee tababarka usoo laabtay arsenal ayaa xil ciyaareedkan waxay doonaysaa in horyaalka bermelig ay ku guulaysto james leagan ay ku guulaystaan marka laba koob ayaa u bannaan efa kaabkii karo kaabku way ka hareen marka arsenal waxay doonayaan sanadkan koob weyn ku guulaystaan haddaba baraha bulshada ayaa lagu faafiyey ciyaaryahaanka u ciyaara ee arsenal ninka lagu magacaaba thomas bartey oo tababar gooni goonin qaadanaya marka waxaa leeyahay xataa waxaa macquula ah in kulanka soo socda ama laba kulan kadib liverpool iyo weliba arsenal ay ciyaari doonaan in markaa dabcan uu fid yahay ama kulankaasi uu diyaar yahay toddobaadkan liverpool iyo weliba chelsea ayaa wada ciyaari doona marka chelsea waxay doonaysaa inay taa ku dhigta halka liverpoolna sanadkan waxay doonayaan in horyaalka bermaliga ay ku guulaystaan marka waxay doonayaan in horyaalka ay ku macsalaameeyaan yordin colob guud dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha dowla idaacadda kulmiya magalada muqdisho intan ayaa kusoo gabagabeynana